المعيشه والانفاق وذم السؤال من غير ضروره wuxuu u baab yahay baabu lqanaaca qanaacadii weeyaan iyo qofka intii yare ilaahay uu siiyey inuu iimaanka ku qabo iyo walcafaafi dhowrsanaantii iyo wاliqtisaadi dhexdhexaysigii fi lmaciishati noloshi iyo wاlinfaaqi waxbixintii iyo wadami su'aali su'aasha in la ceebeeyey su'aashaasoo ku imanaysa min hayri daruuratin baahi la'aanteed su'aal aan baahi daba soconin oo wax daruura aynan jirin in wax laiska weydiistay inaysan wanaagsanayn qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha wamaa min daabatin daabad ma jirto daabaddaasoo ahaatay fi lardi dhulkii ilaa hadday jirto cala allaahi alla dushiisay ahaatay risquhaa risqigeeda ilaahay baa kafaalo qaaday risqigeeda daabad ma jirto dhulkan ah ilaa ilaahay baa risqigeeda kafaalo qaaday oo taana xadiidkii cabdullahi bni mascuud baa ku yimid oo nabiga inoogu sheegay salawaatu llahi wasalaamu caleyh wixii ilaahay qoray ee maxfuudka loogu qoray ma soo kordhisan karaan mana ka nusqaamayo intuu ilaahay ugu talagalay buu risqi ah ayuu helayaa naftaasi ay helaysaa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi lilfuqaraaءi aladiina uxsiruu fi sabiili اllah laa yastatiicuuna darba fi اlardi yaxsabuhm اljaahilu aghniyaءa min altacafuf tacrifuhum bisimaahum laa yas'aluuna اnnaasa ilxaafa lilfuqaraa'i fuqaradii aladiina kuwaasoo uxsiruu fii sabiili اllah kuwaasoo lagu xabisay uxsiruu waa xabiskii weeyaan fii sabiili illaahi waddada alleh kuwaasoo laa yastatiicuuna aanan heli karaynin darban fi lardi dhulka socodkiisii aan awoodi karaynin yaxsabuhum wuxuu moodayaa aljaahilu kan arintooda iyo howlahooda jaahilka ka ah danahooda waxa ay haystaan qofka jaahilka ka ah ee bannaanka ka jooga markuu xagga sare ka arko wuxuu u malaynayaa akhniya ah dad tanaad ahoo hodan ahoo waxhaysta oo lacagle ayuu u malaynayaa tacriifuhum eh, maxaa yeelay sababtu maxay tahay min atacafuf dhowrsanaan darteeda wax ma haystaan dadkan wax weydiisanayaan qofka dusha ka arka marka wuxuu u malaynayaa inay wax haystaan laakiin wax ma haystaan xaqiiqatan alle marka wuxuu yidhi tacriifuhum waad garanaysaa siimaahum wejigoodaad garanaysaa calaamooyin baad garanaysaa calaamooyinkooda aad ku garanaysaa inay fuqaro yihiin oo waxba aynan haysanin waa ka muuqataa marka sida loo dhowrana laa yas'aluuna annaasa dadka waxma weydiisanayaan ilxaafa iyagoo ilxaax ku samaynaya ilxaaxu waa ku celcelin su-aashii lagu celceliyo hmm. wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu waaladiina kuwii mu'miniinta ahaa aladiina waa kuwii weeyaan idaa anfaquu hadday wax lam yusrifuu aanan ku xadgudbin israaf la imanin macnuu waa maxay wuxuu haysto dhan iska wada bixin maayo walam yaqturuu bakhaylnimana wuxuu haysta diidi maayo macnuu waa maxay khayruulumuuri awsatuha hana wada bixinin hana wada diidin dhexdhexaad ka dhigo calaa xasabi iimaankaaga weeyaan waxa ugu wanaagsanna waa khayruulumuuri awsatuha qofka inuunan wada bixinin waxna diidin maxaa yeeley bakhaylnimadu wax wanaagsan maaha waynu arki doonaa qur-aankii iyo sunnaduba way ka hadleen qofka inuu wax wada bixiyana hadhow inuu ka shala ayaa loo diidan yahay oo yidhahda haddaan waxayga iska haysan lahaa laakiin haddii iimaankiisu qawi yahay looma diidayo abuubakarba waad ogtihiinoo nebigu calayhi salaatu wasalaam waatuu ku yidhi oo maxaa reerkaagii oga soo tagtay markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisaan oga soo tegey xoolihiisoo dhanba waa wada sadaqaystay marka waa iimaankiisaa gaarsiiye isaga laakiin adigu hadhow haddaad shallaayi doonto ha iska wada bixinin hana wada diidine waxna bixi waxna hayso hmm, marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala idaa anfaquu hadday wax nafaqaynayaan oy bixinayaan lam yusrifuu kuma xadgudbaan walam yaqturuu mana wada diidaan oo bakhaylnimo ma qaado wa kaana bayna dalika waxayna yihiin intaa inta u dhaxaysa qawaaman kuwa maro weyaan waday ka samaysanayaan inta intaa udhexaysa bakhaylnimona aanan ahayn deeqsinimo iyo xoolihii la wada bixiyana aanan ahayn dhexdaa dhexay marayaan ee wasadka ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi wmaa khalaqtu ljinna jinnigii umaanan abuurin iyo walinsa insigii umaanan abuurin ilaa haddaan abuuray waxaan u abuuray waa liyacbuduun inay caabudaan cabdulahi bn cabaasaa ku fasirayay kelimada cibaadada inay tahay macnaheeda liyuwaxiduun inay ilaahay waxidaan subxaana wa tacaala maa uriidu minhum ka dooni maayaa rabbi yidhi waan abuuray waxaan cibaado ahaynna kama rabo maa uriidu minhum iyaga ka dooni maayo min risqin inay aniga risqi isiiyaan ka dooni maayo wamaa uriidu kana dooni maayo an yucimuunii inay aniga iquudiyaan ka dooni maayo ilahay risqina kaa dooni maayo icaamna kaa dooni maayo hanti kaa dooni maayo waxba kaa dooni maayo bas icaabud baa lagu yidhi waa ku abuuray risqigana anaa ku siinaya waajibka aan kuu diray la imow hadaad la iman weydo marka adigaa shaqadaada yaqaana wey hadhow haddii naar lagugu abaalmariyo waa abaalkaaga وأma الأxاadiiثu أxaadiiثtu fataqadama mucظamuhaa mucظamkeedii waa inoo soo hormaray fi اlbaabayn الsaabiqayn labadii baab inoo hormaray wa mima lam yataqadam axaadiista aanan inoo soo hormarinna waxaa ka mid ah can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can اnabiyi salى اllahu عalayh wali waslama qaal abu hureyre wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh laysa اlghina hodantinimadu ma aha can kahrati اlcaradi hantida badankeeda maaha hanti badnaan ma aha maalqabeennimadu iyo hodannimadu tanaadnimadu ma aha xoolaha oo bata walaakina alghina hodantinimada iyo tanaadnimada waxaa la yidhaahdaa hina nafsi naftaada oo deeqtoonta qanaaco qabta inta yar ay haysata hadday iimaanka ku qabto waa deeqsi wey naftaadu waa qanaacay leedahay laakiin haddii waxa dhulka yaallo dhan la siiyo islamarkaana qofku uusan iimaanba lahayn qanaaco lahayn ma deeqayso wax deeqayana maaha muttafaqun calayhi alcarad la yirina bifatxi اlcayni wاlraa'i caynkiiyo ra'da la kordhigo huwa almaal xoolihii baa loola jeedaa macnaa laysa alghinaa can karat اlcarad hodantinimadu ma aha xoolaha badan laakiin hodantinimada ama tanaadnimadu waxa weyaan maalqabeennimadu waxa weeyaan can hina nafsi naftaada oo deeqtoonta wey وعن cبداللh بن cمر بن الcاas waxaa laga warinaya رضي الله تعالى عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم قاala wuxuu yidhi qad أfلxa xadiika waa noo soo hormaray qad أfلxa waa liibaanay man أslma qof islaamay waxa liibaan ay u sugnaatay liibaanta la sheegayana waa janno wey liibaanta la sheegayana waa aakhiro oo lagu liibaano adduun maaha waxa laga hadlaya waa aakhirada dambe waxay liibaani u sugnaatay man qof aslama hogaansamo ilaahay isu dhiibay oo islaamay dariiqadiiyo shareicada islaamkii qaatay ku camal falay wa rusiqa islamarkaana lagu arsuqay kafaafan kafaaf lagu arsuqay kafaafkana waataynu soo sheegnay darsigii hore waxa weeyaan inaynan ziyaadana noloshiisu lahayn nuqsaanna aynan lahayn oo macnuhu waa noloshiisao dhan waa biilkiisa weeyaan wuxuu cuno wuxuu cabo waa haystaa dadka inuu wax weydiistana uma baahna waana asturan yahay intaasaa ilahay ku asturay subxaana wa tacaala taasaa kafaaf la yidhaahdaa waqanacahu allaahu ilaahayna uu ku qanaaca siiyey bimaa ataahu wuxuu siiyey ilaahayna qanaaco iyo iimaan wuxuu ku siiyey ku kaaftoomi waxaa ilaahay ku siiyey raalli ahaansho wuxuu ilaahay ku siiyey ayuu ku qabaa inta ilaahay siiyey buu ku qanaaco qabaa ku iimaan qabaa ku kalsoon yahay qof kale inuu wax weydiista ma rabo rawaahu muslimu baa warinaya wa can xakiim bni xizaamin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh xakiim bni xizaam ibni khuwaylad weeyaan caaisha khadiija eedda u ahayd khadiija binti khuwaylad iyo aabihi xizaam ibni khuwaylad ayaa wada dhashay marka eeddadii run a weeyaan qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuul اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam rasuulka allaan wax weydiistay waa i siiyey wuxuu ka mid ahaa dadkii soo hijrooday madiine yimid markuu madiine yimid kadibna waxbuu u baahday ina waa muhaajir nebiguu imid wuxu waxaasaan u baahnahay waa la siiyey uma sa'altuhu haddana waa u imid waa weydiistay mar kale fa acطaaniihi haddana waa isiiyey uma sa'altuhu haddana mar saddexaad baan weydiistay fa acطaaniihi sidoo kaluu isiiyey uma qaala dabadeed nebiga hadal buu u raaciyey hadalkaasoo raad ku reebay xakiim ibni xisaam noloshiisii intii ka dhinnayd oo waxay ahayd uma qaala dabadeed wuxuu yidhi yaa xakiim ina hada almaala khadirun xulm xadiidka waa noo soo hormaray xoolahan iyagaa ma aragtaa waa cagaaran yihiin waana macaan yihiin indhaha iyo naftuba way jecel yihiin cagaarka iyo macaanka faman akhadahu qofka qaata bisakhaawati nafsin naf deeqitaankeeda sakhinimadeeda iyo hodantinimadeeda qofka ku qaata buurika lahu fiihi waa loo barakeeyaa waman akhadahu laakiin qofka qaata biishraafi nafsin naf hanqaltaageeda ishraafka waxaa la yidhaahdaa waa jeedaalinta oo macnuhu waa hanqaltaag weeyaan isagoo u hanqaltaagaya oo le maa lagu siiyo oo le weydiisanaya lam yubaarik lahu fiihi ilaahay u barakayn maayo wa kaana wuxuuna noqonayaa qofkaasi tilmaantiisu kaladii waa qofkii oo kale weeyaan yakulu wax cunayay walaa yashbacu aanan dhargaynina nebigu calayhi salaatu wasalaam miaalka qofka wax weydiisanaya dadka ayuu naga siinayaa tusaale wuxuu yidhi qofkaa tilmaantiisu waxay la mid tahay sida qof wax cunaya cunaya cunaya haddana aan dhargaynin waa la siinaya waa sii wadaa haddana wax kale ma haysaan waa sii wadaa wax kalaa la siinaya waa cunaya wax deeqiyaba ma leh qofkaasoo kale weeyaan dadka xoolaha weydiisanaya sidaasoo kaleu la mid yahay kaladii waa sidii kii oo kale weeyaan yakulu wax cunayay walaa yashbacu aanan dhargaynin walyadu lculya sideedana waxaad ogaataa walyad اlculya gacanta sare ee wax bixinaysa khayrun way ka wanaag badan tahay min ilyadi sufla gacanta hoose ee wax qaadanaysa gacanta sare ee wax bixinaysaa way ka fadli iyo wanaag badan tahay gacanta hoose ee wax qaadanaysa marka adigu tee noqonaysaa ma ta wax bixinaysaad noqonaysaa mise ta wax qaadanaysa xakiim baa la edbinaya iyo ummadda inteedii kale waxa laga hadlaya waa qof muslimoo qof muslima wax siinaya waxa laga hadlaya waa muslim muslim wax siinaya laakiin ka waran gacantii sare hadday gaal noqoto tii hoose wax qaadanaysa in aynan muslim noqoto waa dulli iyo ahaano weeyaan qaala xakiimu wuxuu yidhi qultu waxaan ku eray erayadaas uu nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam raadkii ay ku reebeen xakiim waa mu'min waa saxaabi jaliil ah raadkay ku reebtay noloshiisi kamaynan harin dhegayso qaala xakiimu wuxuu yidhi faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow idhegaysa anna waladii bacaaka bilxaq ilaaha xaqa kugu soo saaray baan ku dhaaranayaa laa arza'u axadan qofna ka qaadan maayo bacdaka adiga gadaashaada shayan waxba ka qaadan maayo inaan weydiista daayo in aan qaataba lagama yaabo qofna adiga gadaashaa nebiga allow ilaahay baan ku dhaartay xaqa kugu soo saaray dhaar buu raaciyey xataa ufaariqa addunya ilaa aan ka dhinto ballan weeyaan hadda saacaddan aan taagannahay dabadeed inaanan qofna weydiisanin ilaa aan adduunyado dhan ka tago oon dhinto sidii buu marka kaga dhabeeyey isagoon waxba weydiisanin baa nebiga dhintay salawaatu wasalaamu caleyh abubakr baa maamulkii muslimiinta qabtay fakaana abu bakr radi allahu tacaala canhu ardaah yadcuu xakiiman abu wuxuu ahaa mid xakiim u yeera xakiim ibn liyucطiyahu alcataa inuu siiyo siintii xoolihii fayabaa waa diidi jiray an yaqbala minhu shayan inuu wax ka aqbalo maxaa yeele hore u dhaartay war waa mushaarkaagii kaale qaado maya inaanan qofna wax weydiisanin wax gacantayda aan ku shaqaysta mooyaane sidaa darteedu taajir buu ahaa waa tijaaraysan jiray asalkuna tijaaradu ku jirayba waagii eedadii khadiija way wada tijaaraysan jireenoo shaam bay aadi jireen xoolu ka soo iibsan jiray maku keeni jiray buu ahaa ganacsataa marka xakiim ibni xisaam marka hawshaasuu qabsaday wixii saacadda ka dambeeyey fayaba waa diiday an yaqbala minhu shayun abubakr shayan inuu wax ka aqbalo waa diidey uma ina cumar abubakr laba san iyo dhowr bilood buu haysta sidii buu ku dhintay cumar baa maamulkii islaamka yimid uma ina cumar radi allahu tacaala canhu cumar baa markaa dabadeed dacaa u yeeray liyucطiyahu isna inuu wax siiyo mushaarkii uu qoray muhaajiriinta ansaarta iyo raggaasoo dhan faaba an yaqbalah waa diiday inuu aqbalo faqaala cumar bn khaaab baa marka wuxuu yidhi ummaddii buu isugu yeeray yaa macshara almuslimiin kulankan muslimiintae muhaajiriin iyo ansaar iyo eh, raggii dambaba lahow dhagaysta ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa calaa xakiimin ninka la yidhaahdo dushiisaan idin markhaati gelinayaa oo sababtu maxay tahay innii acridu calayhi xaqa anigu waxaan u bandhigayaa xaqiisii u lahaa waa masaariiftii beyt ilmaali lmuslimiin waa mushaarkiisii islaamka weeyaan alladii kaasoo qasamahu allahu lahu ilaahay isaga qayb u siiyey fii hada alfayi xoolahan xoolahan gaalada laga soo furtay wixii xaq looga siiyey ayaan ugu yeerayaa fayaba an yahuda waa diidaya inuu qaado inuu qaatana waa diidan yahay markhaati ka ahaada ilaahay hortii hadhow waxba iima qabsan kara aniga cumar naftiisii isu beriyeelaya falam yarza xakiim ma qaadanin axadan qofna kama qaadanin min annaasi dadkii ka mid ah weligii qofna dadka waxba kama qaadanin maxaa yeele dhaartii uu nebiga hortii ku dhaartay buu ka fuliyey siday ahayd buu u fuliyey bacda nabiyi sal اllah alay wasalam nebiga gadaashii waxba ma qaadanin qof bini aadan ka mida waxba kama qaadanin xataa tuwafiya ilaa la oofsaday oo uu dhintay muttafaqun calayh yarzac la yirina braa'in uma zaa'in baa la akhriyey uma hamzatin ay waxa weeye lam ya'khud muunan qaadan min axadin qofna shay-an waxba kama qaadanin wa asluhuna waxay ahayd alrazaa oo ah annuqsaan ay lam yanqus axadan qofna kama nusqaaminin shay-an waxba bilahdi minhu qaadasho uu ka qaadanayo waishraafu nafsina waxaa loola jeedaa taطalucaha waa jeedaalintii wa amacuha iyo rajayntii bishay ay rajaynaysay sakhawati nafsina la yidhi waxaa loola jeedaa hiya cadamu اlishraafi waa hanqaltaag la'aan ila shayi loo hanqaltaagayo wاطamci fiihi iyo quudarayn la quudaraynayo la'aanteed weeyaan wاlmubaalaati iyo aabayeelis bihi shayga loo aabayeelo wاsharahi weyaan waa la macno un marka intaasaa loola jeedaa wa can abi burdata waxaa laga wariyey ibna abi musa alashcari weeyaan can abi musa alashcariy radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi abu musa alashcari abi burda waxaa dhalay abu musa alashcari wiilkiisii weeyaan abu burdana bilaal buu dhalay wahaakada qaala wuxuu yidhi kharajnaa waa baxnay maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam fii ghazaatin duulaan baanu ku baxnay wanaxnu annagoo sittatu nafarin lix qof ah baynana waa aswatu daati salaasil haswadii la oran jiray kama fii saxiixi اlbukhaari xadiidku wuu ku cadyahay halkaa marka wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam maciisaanu baxnay duulaan baanu baxnay annagoo lix ah baa hal awrna la siiyey oo macnuu waa maxay shanta kale waa soconaysaa ama afarta kale waa soconaysaa labaa laga yaabaa inay fuulaan cabbaar markay socdaan yay soo degayaan laba kale haddana waa laysuu cirbinayaa macnihi inan lixdoodaba ma wada fuuli karaan awrkii iyaga waxaa la yidhi lixdiinnan halkaa xabaa laydiin hayaa wax kale lama hayo isuba bedela idinku marka ama qof qof ha noqoto ama labalaba ha noqoto iyo wixii la halmaala marka wuxuu yidhi inta kale waa lugaynaysaa daata salaasilna waatay fogayd marka wuxuu yidhi sidii loo lugaynaya maxaa dhacaya kaba lama haysto waxba lama haysto dhulku waa dhagax waa kulayl lugihii baa dee dilaacay hadday dildilaaceen maxaa la samaynaya in maro lagu duubo kaba lama haysta ilen maradii baa lagu duubay maradii marka iyo meeshii nabarka ahayd maxaa dhacaya in haddana waa lagu sii socdaa wixii o dhan baa isku wada dhege wixii o dhan baa isku wada dhegey qaala wuxuu yidhi abu musa alashcari radi allahu tacala canhu arda kharajna waa baxnay maca rasuuli اllahi salى اllahu alيh ali wasalam fii ghaswatin baanu baxnay duulaan wanaxnu macahu annagoo nebiga la soconna wanaxnu sittatu nafarna aan nahay lix qof aanu nahay baynanaa lixdeenna noof lixdeenna qof baciirun nucaqibuhu nactaqibuhu waxaanu haysanay awr aanu isu cirbinayno nactaqibuhu waa caqabkii oo waa isu cirbin weeyaan isu bedelis waa la isu bedelaya labaa fuulaysa inti kala soconaysa saddex baa fuulaysa inti kala soconaysa halbaa fuulaya inti kala soconaysa qofba marbuu fuulaya waa la isu cirbinaya fabaiyat marka fanaqibat aqdaamuna wanaqibat qadamii lugaheennii baa googo'ay way dildilaacay oo lugihiibaa dildilaaceen aniguna lugahaygiibaa dildilaacay dildilaac keliya ma ahee wasaqatat dhulka lagu dhex socdaa waa dhagax lakabyo ah lugta ay ku dhufanayso marar qaarkood waa cidyihii baa soo dhacay marka wasaqatat waxaana soo dhacay wasaqatat waxaa aniga isoo dhacay adfaari ciddiyihii lugaha lugaha sidaan u socday een u turunturoonayay ama kulaylkii iyo wixii la mid ah lugihiina waa dildilaaceen isla markaana ciddiyihiibaa bannaanka yimid fa kunnaa nalufu waxaannu ahayn kuwo ku duuduuba calaa arjulina lugaheenna min alkhirqi ah, waa gabal maro ah kharqigu waxaa marada gabalka ah baa loola jeedaa khiraq maradaasaanu ku duuduubaynay gabalka ah fasummiyat sidaa darteeda duulaankaasi waxaa lagu magacaabay ghaswatu daati ariqaac duulaankii marada yaa lagu magacaabay maxaa yeelay lugaheen marada ku duduubayna waagii duulaankii aan qaadayna ee lugaha aan marada ku duubayna ma xasuusataa wey qofka gaariga banaanka waxaa leeyahay nalka shidan yahay toyota weyaan marka fasumiyat waxaa lagu magacaabay ghaswatu daati riqaaci lima kunaa waxaanu ahayn nacsibu kuwa ku duuduuba calaa arjulina lugaheenna min alkhiraq qaala abu burdata wuxuu yidhi faxadaa abu muusa bihada alxadiii abu muuse xadiikan wuu ka sheekeeyey uma kariha dalik mar dambe inuu ka sheekeeyo waa nacay macnaa inaan loo arkin istus in waxaan u sheegsheegayo laakiin liwajhi illaahi bay ahayd umaynan soconin adduun umaynan soconin wax kale iliclaa'i kelimat illaahi bay u socdeen wa qaala wuxuuna yidhi maa kuntu asnacu ma ahayn mid u sameeya arrintaa iyadaa bian adkura inaan sheegsheego hadda inaan ka shekeeyo uma samaynin arrintaa taariikh ahaan inaan oga sheekeeyo uma samaynin qaala wuxuu yidhi kaannahu kariha waxaabad mooddaa inuu nacay an yakuuna shayan inuu noqdo shay min camalihi ah afshaahu misfidiyey camalku ilahay dartii u samaynaya qof fidiyey oo kale inuu noqdo yuu nacayey muttafaqu calayh wa can camr bni taklabin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu camar la yidhi ibnu taklabna bifatxi taa'i ta'da oo la kor dhiga weeye almuhanaati labada dhibicle fowq kor waiskaani lghayni haynka oo la reebo taklab la yidhaahdo almucjamati wa kasri laami laamka oo la hoos dhigo taklib la yidhaahdo radia allahu canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam utiya bimaalin nebiga waxaa loo keenay xoolo aw sabiyin ama addoon baa loo keenay faqasamahu nebigu waa qaybiyey fa faacطaa rijaalan rag buu wax siiyey wa taraka rijaalan ragna waa ka tegey xoolihii la keenay dadka kuma wada filna qaar buu siiyey qaarna waa ka tegey nebigu calayh salaatu wasalaam fabalagahu waxaa gaaray ana aladii taraka catabuu qoladii laga tegey inay xoogaa canaan citaab la yimaadeen canaan oo ay leeyihin waay annagana looga tegaya sababtu maxay tahay maxaa anaga raggaa la siiyey annaga ma sidaasoo kale xoogaa faxamid allaha nebigu calayh salaatu salaam markiiba waa istaagay faxamid allaha ilaahay buu u mahad celiyey uma anaa calayhi ilaahay buu ammaanay uma qaala dabadeed wuxuu yidhi khudbadiisii ama bacdu intaa dabadeed fawallaahi inii la ucطi rajula waadacu rajul ilaahay baan ku dhaaranayaa qof baan wax siinaya qofna waa ka tegaya oma siinayo sababtu maxay tahay sababtii buu noo sheegayaa wاladii adacu axabu ilaya min اladii uci kan aan ka tegay baan ka jeclahay kan aan siinayo qofna waa siinaya qofna waa ka tegaya wallaahi kan aan ka tegay baan ka jeclahay kan aan siiyey sababtu maxay tahay walaakinii inama uci laakiinse anigu waxaan wax u bixinayo inamaa ucطii waa siinayaa aqwaaman dad baan siinayaa lima araa waxaan arkaya fii quluubihim qalbigooda oo ah min aljazaci wاlhalaci argagax iyo walwal macnaha waa maxay iimaankoodaan deganayn weli qoladan laga tegay laakiin iimaankoodu waa maa sha allah haddii la siiyo haddaan la siin waa isugu mid waa ordayaan iyagu dan kale ma laha marka nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkan aan wax siinaya sababtaan u siinaya waxay tahay waxaan ogahay qalbigiisa oo ah argagaxa iyo walwalka ku jira wa akilu aqwaaman qolana waa u tala saaranaya ilallaahi weeyaan ilaa maa jacala allaahu ilaahay wuxuu yeelay fii quluubihim qalbigooda qalbigooda waxa ka buuxay ilaahay uu yeelay darteedaan ugu tala saaranayaa oo ah min alghina hodantinimo walkhayri iyo wanaag iimaan macnuhu waa maxay haddii la siiyo haddaan la siin waa isugu mid iyagu qoladaana waan ogahay saasaan oga tegayna minhum waxaa ka mida raggaa aan ka tegey camr bna taklib baa ka mid ah qaala camr bna taklib wuxuu yidhi fawallaahi ma uxibu ilaahay baan ku dhaaranayaa ma jecli ana lii bikalimati rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam ereygaa nebiga uu yidhi salawaatu اllah wasalaamu caleyh waina minhum camr bna taklib ereygaasi inaan ku doorsado ma jecli xumar اnicami geeli gudguduudnaa hmm. geeli gudguduudnaa inaan ku doorsado xumra اnicam ma doonaya buu yidhi rawaahu اlbukhaariy alhalc la yidhina huwa ashad اljazac argagaxa daran weeyaan waqiila waxaa la yidhi addajir waa eh, qalbiga oo mar walbaba ay wax kusoo noqnoqonayaan iyo wixii la mid ah can xakiim bni xisaamin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu an nabiy sal allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi alyad اlculya gacanta sare khayrun way ka wanaag badan tahay min alyad sufla gacanta hoose wabda' ka bilow haddaad wax bixinayso biman tacuulu qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala waajib kaaga dhigay nafaqadiisa khayru sadaqati sadaqo waxaa u wanaagsan maa kaana wixii ahaaday can dahri khina hodantinimo wax ka sareeya macnaha waa maxay baahidaada wixii ka badan inaad bixisid waxaad cunto waa haysataa wixii ka ziyaadaa bixi waxaad xirato waad haysataa ziyaadadeedii bixi wahakada waman yastacfif qofkii dhowrsada ee dadka su-aashooda ka dhowrsada yucifuhu llaahu ilaahay baa dhowra waman yastaqni qofka deeqtooma ee dadka su-aashooda iska ilaaliya ka deeqtoomana yugnihi اllah ilaahay baa deeqaya isaguna muttafaqu calayh whada lafظu اlbukhaariy walafظu muslimi akhsar lafdiga muslim baa ka gaaban wa can abi sufyaan waxaa laga wariyey skhr bni xarbi ahaa abu sufyaan abu mucaawiya weeyaanna waa la dhahaa maxaa yeele mucaawiya bni abi sufyaan aabihii weeyaan oo magaciisuna wuxuu ahaa skhr bni xarb radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam nebiga alle wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa tulxifuu fi lmas'alati laa tulxifuu ha ku celcelinina oo ha badinina fi lmas'alati su'aashi fawallaahi baan ku dhaaranayaa macnaha qofka baryadii badnayd weeyaan in aad wax weydiisatid oo wax weydiisatid oo wax weydiisatid ama hal qof ku celceli ama dadkao dhanba qof wax weydiiso haddaad doonto qof walba gacanta u dhigo ama hal qof u tago maanto dhan ba dhe waxisii waxisii waxisii laa tulcifu su-aashii badnayd ee waxweydiisashada ahayd yalla inoo diidaya laa tulcifu ha ku celcelinina fi lmas'alati fawallaahi baan ku dhaaranaya laa yas'alanii axadu minkum shay-an qof idinka idinka mid ah wax ima weydiisto oo fanukhriju lahu fatukhriju uma soo saarto lahu isaga mas'alatahu wax weydiisashadiisa minii aniga igama soo saarto shay-an wa ana lahu kaarih anigoo nacaya macnuu waa maxay qof intuu wax weydiisto anigoo nacaya oo dhibsanaya wax ma siiyo su-aashiisa darteeda oo fa yubaarika markaa looma barakeeyo lahu isaga fii ma actaytuhu waxaan siiyey qofkan wax weydiiska badan haddii la siiyo xitaa naga daayo naga siiyo haddii la dhaho sidaa wax lagugu siiyo ogow baraka ma leh ogow ilaahay kuu barakayn maayo jala wacala rawaahu muslim وعن أbي cabdالرحمن cوف بن mالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn cinda rasuuli الlahi slى الlaه عليه وaلiه وسلم تiسcaة أو ثمانية أو سبعة nebigaanu la soconay salawaaت الlah وaسلaaم عليه cوف بن mالك baa dhahaya الأشجعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaanu ahayn تiسcة sagaal أو ثمانية ama sideed أو سبعة ama toddoba macnaha waa tiro toddoba ilaa iyo sagaal u dhaxaysa yaanu ahayn faqaala nebiga wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula allahi sal allahu alayh waalih wasalam waxay ahaayeen labaatameeye iyagoo ah yay ka yimaadeen dadkoodii reer bani ashjac bay ahaayeen markay ka yimaadeen nebigay u yimaadeen nebigay calayhi salaatu wasalaam labaatameeye habeen la joogeen diintay si fiican u barteen waa la baray su-aal bay weydiiyeen cilmi annabiga calayhi salatu salaam waa looga jawaabay salaaday weydiiyeen waa looga jawaabay waxyaabo badanoo masaa'il cilmi ah bay qaateen markii dambe waxay go'aansadeen inay baxaan oo ay noqdaan intaynan noqonin weeye qisadan waxay dhacaysa marka alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu calayhi waalih wasalam war miyaydan la bayactamaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo idin ballan la gelaynin marka uu sidaa leeyahay nebigu wa kunnaa waxaanu ahayn xadiiay cahdin bibaycatin markaa xilli ku dhow baanu nebiga beeca la galnay faqulnaa markaasnu la hadalno waxaan ku nidhi qad baayacnaaka yaa rasuul allah rasuulka alla waa kula beectannay soo annagii mar dhoweyd iyo wakhti dhoweydba beecadanna waa ahayd qaala nebigu calayh salaatu wasalaam uma qaala dabadeed haddana waa ku celiyo wuxuu yidhi facalaa maa nubaayicuk may iyagaa yiro qad baayacnaaka waanu kula beectannay yaa rasuul allah facala nubaayicuk nubaayicuka aanu kula beectannay waayahay maxay tahay beecadan soo socota marka ballantan hadda aanu gelaynaa dambe maxay tahay qaala nebiga wuxuu yidhi waxay ballantu tahay xoolo ii soo dira miya maya dhegayso calaa an tacbuduu inaad caabudaan weeyaan calaa an tacbudu allaha inaad ilaahay caabuddaan weeyaan oo anlaa tacbuduu ila allaha wey macnaheedu ilaahay mooye qof kale inaydan caabudin xaq ku caabudin walaa tushrikuu bihi ilaahay inaydan la wadaajinin shay-an waxba wsalawaati alhamsa shantii salaadoodna aad tukanaysaan wa tutiicu allaha inaad ilaahay aeecaysaan ilaahayna aad aeecaysaan wa asara kalimatan khafiifatan intaa kor buu u dhahaye wa asara hoos buu u dhigayoo siraystay kalimatan eray khafiifatan fudud oo wuxuu yidhi walaa tas'alu nnaasa shaya dadka waxba ha weydiisanina wax dambe dadka ha weydiisanina falaqad ra'aytu raggii iyaga ahaa marka say ballantii nebiga u fuliyeen dhegayso intaa hore waa xaq ilaahay intana iyaga cirdigooda iyo sharaftooda iyo wanaagooda ku jira adduuniya aakhiraba raggii sidaa ahaa ee beecada nebiga la galay siday oga dhabeeyeen fiiri sidayse u fuliyeen fiiri falaqad ra'aytu waxaa isoo soo marayon indhaha saaray buu yidhi bacda ulaa'ika anafar qaar ka mida ragga nebiga la beectamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh yasqutu isagoo uu ka dhacayo sawta axadihi midkood karbaashkiisii faraskuu saaran yahay ama awrkiisii buu saaran yahay ama dameerkii buu saaran yahay waxbuu saaran yahay kolle wuxuu saaran yahayba karbaashkuu la dhacayey baa ka dhacay adigana dhulkuu taagan yahay qof kalaa taagan dhihi maayo iisoo qabo famaa yas'alu ma weydiisanayo axadan qofna an yunaawilahu yunaawilahu iyaah inuu u dhiibo qofna ma weydiisanayo inuu dhiibo dhihi maayo ii soo dhiiba waladaa taagana hebelow ii soo dhiib waa soo degayaa karbaashkiisii buu qaadanayaa haddana waa fuulaya faraskiisii ama awrkiisii ama dameerkiisii rawaahu muslimun wacan ibni cumar waxaa laga wariyey cabdullahi bni cumar weye radi allahu tacaala canhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاaل wuxuu yidhi لا تزال المسألة بأxadiكم لا تزaaل ka zuuli mayso almasألة wax weydiintii weeye ka zuuli mayso almasألة wax weydiintu بأxadiكم midkiin inuu ka caado dhiganayo oo ay u tahay shay joogto ah xataa yalqa allaha ilaa ilaahay uu la kulmo sidii bay caado u ahayd ilaa uu yalqa allaha ilaahay la kulmay oo sidii ku dhintay waa ka toobadkeenay maaha macnihi waa iska daayey ma aha waa joojiyey ma aha laakiin buu ku dhintay qofku siduu u dawarsanaye ee qofba wax u weydiisanaye ee qofba wax u lahaa wax isii wax ma haysaa wax u buu ku dhintay ilaa ilaahay wuu la kulmaa marka walayse iyadoo oo fii wajhihi wejigiisa uunan lahayn muscatu laxmin gabal laxmed hilib ah macnaha wejigiisa iyadoo wax yar oo hiliba uunan lahayn buu ilaahay la kulmaya subxaanahu wa tacaala muttafaqun calayhi almuscatuna waxaa la yidhi bidami lmiimi miimka oo la godo wa iskaani zaai zada oo la reebo musca la yidhaahdo iyo walcayn almuhmala cayn aanan dhibic lahayn alqicatu weeyaan waa gabal gabal hiliba isagoo aanan wejigiisa lahayn buu ilaahay la kulmaa subxaanah wa tacaala canhu waxaa laga wariyey cabdulahi bni cumar radi alahu tacala canhuma ana rasuul lahi sal اllahu alayh walih waslama qaala wuxuu yidhi wa huwa cala lmimbari markuu hadalkaada ahaana nebigu alayh salatu salam mimbarkiisuu saarnaa wadakara sadaqata nebigu wuxuu dhiiri geliyey oo xusuusiyey dadka sadaqadii iyo watacafufa in laga dhowrsado can ilmas'alati wax weydiisashada in la iska ilaaliyo ayuu wuxuu yidhi alyad اlculya khayru min alyad الsufla gacanta sare way ka khayr badan tahay gacanta hoose walyad اlculya gacanta sare ee wax bixinaysa hiya اlmunfiqa waa tan wax bixinaysa wax nafaqaynaysa weeyaan wاsufla tan hoosana hiya saa'ila waa tan wax weydiisanaysa oo haddaan intaa lagu darin waxaa dhici kari lahayd sida dadka qaarkiiba u fasireen alyad اlculya khayru min alyad الsufla waxay yidhaahdeen qolooyinkii wax weydiisan jiray dadka alyad اlculya hiy alaakhida walyad sufla hiy almucطiya oo qofka markuu wax bixinayo sidaasuu yidhaahdaa qofka wax qaadanayana saasuu u qaataa bay yidhaahdeen maya xadiidka nebigaa sheegay alyad اlculya hiy almunfiqa waata wax nafaqaynaysa walyad suflana hiy alaakhida hiy asaa'ila waata wax weydiisanaysa wax qaadanaysa muttafaq calayh وعn abi hurayرaةa radي الlه tacalى canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlah عalayh alih waslm wuxuu yidhi man sa'la الnaasa qofka wax weydiista dadkii takahuran xoolo badsi kan wax weydiiso wax weydiiso wax weydiiso xoolahaaga badso badso un maalintii haddaan boqol qof wax weydiisto oo midkiiba shan dolar isiiyo meeqay noqonaysaa hadduu ku xisaabtamo qofka boqol qof baan wax weydiiyey oo maalintii midkiiba shan dolar isiiye meeqay noqonaysaa shan boqol qofkii shaqo u ka lahaya adiga yaa lacag badan qofkana ka lacag badan marka inuu yidhaahdaba maxaan anigu u shaqaysanaya dadka ma iska weydiisto man sa'la الnaasa takauran marka fainamaa yas'lu jamra ku bishaarayso fainamaa yas'lu waa weydiisanaya jamran dhimbil dabuu weydiisanaya falyastaqil aw liyastakir ha yaraysto falyastaqil ha yaraysto taqliil weeyaan aw liyastakir ama ha badsado waxaan aad dadka weydiisanayso waa dhimbil naar ah waxaan aa qaadanaysa lagu siinaya waa dhimbil naar ah maxaa yeele uma baahnid haddana dadkii unbaad daba socotaa waa naar wey waxaa qaadanaysid rawaahu muslimun وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi قاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم wuxuu yihi إن ogaada waa kaddun dhaawac yakudu biha qofka uu dhaawacayo yakudu biha arajulu qofka uu dhaawacayo wajhahu wejigiisa uu dhaawacayo su-aashu waxay ka dhigan tahay kulama qofka uu qof wax weydiistaba inuu tahay dhaawac korkiisa u geysanayo dhaawac uu u geysanayo cidiyana uu leeyahay aad u dhaadheer aadna u ad adag maxaa dhacaya dhaawac bay noqonaysaa waa ku celisay haddana dhiig baa ka imanaya waa ku celisay hilibkii baa la soo go'aya haddaad ku sii celisid oo ku sii celisid maxaa dhacaya hilibkii oo dhan baa daadanaya marka nebigu wuxuu ley alayh salatu salaam ina almas'alata wax weydiisashadu dadka wax la weydiisanaya kadun waa dhaawac yakudu biha arajulu qofka uu dhaawacayo wajhahu wejigiisa ala ina mas'alaة الrajuli ala ila an yas'ala الrajulu qofka inuu wax weydiisanayo mooyaane sulطaanan amiirkii muslimiinta aw fii amrin ama qof inuu qofka kala weydiisanaya arin laa budda minhu uu meel oga meel kale u aado waaye macnuu waa ma meel kaleu aada ma leh adduunyadii baa iska soo circirtay inuu markaa wax weydiisto waa u bannaan tahay marka laba qof unbaa la yiri way kuu bannaan tahay kow amiirka muslimiinta maxaa yeele beyt ilmaal muslimiin buu hayaa muslimiinta danahooda lagu fulinaya kaa haddaad weydiisado tiraahdeed baahi baa haysa nooca iyo noocaasa waxaasaan u baahnahay inuu kuu fuliyo weeye isagu maxaa yeele xoolahan isaga ma laha waxaanay umarada iyo dadka madaxda maanta haystaan iyagu ay xoolihii ay dhaceen iyagu ma laha muslimiinta iska leh beytilmaal almuslimiin weeyaan waa inay muslimiinta ka warhayaan ilaahayna waa weydiin doonaa subxaanah wa tacaala ilaahayna waa weydiin doonaa waana su'aali doonaa xoolaha iyagaa min ayna اktasabta wa fima anfaqta waa dhacay ummaddan ka dhacay isagaa laga rabaa marka jawaabteedii inuu dhaho ila an yas'ala arajulu inuu qofku weydiisanaya mooyaane sulطaanan suldaan weydiisanhayo maa min madaxa qof midh ah ma jiro ilaa marka uu dhinto waxaa leeyay intaasoo bilyanoo xooluu ka dhintay xagge ka keenay markuu meesha imanayay faqiir buu ahay waa xoolihii islaamka weeye xooluu isagu leeyahay maaha waa xoolihii muslimiinta weeyaan isaga iyo awlaadiisa iyo eheladiisi iyo aqribadiisii dhinac walbaba xoolihii muslimiintay ka harqadeen marka waa la weydiin doonaa maalinta qiyaamaha aw fii amrin laa budda minhu ama inuu qofku weydiisanayo arin laga maarmaan ah meel uu u dhaqaaqana uu garan waaye marka waa u bannaanta weliba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sii xadiday qofka goortay su-aashu u bannaan tahay waa goorma ma isagaa isdhahaya way ii bannaan tahay maya waa inay dadka kaaga markhaati kacaan rawaahu tirmidiy baa wariyey waqaala xadiiثu xasanu صaxiix alkada la yirina waa alkhadshu waa xagashadii weeye wanaxwahiy wixii la mid ah وcan ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi man asaabahu faaqatun man asaabathu qofkay asiibto faaqatun baahi dhibaataa haysata baahi baa haysata waxbuu u baahan yahay faanzalahaa baahidii waa la orday oo faanzalahaa wuxuu dejiyey binnaasi dadka war hebelow haa dhibaata ay haysatee wax ma haysaa hebelow wax ma haysaa hebelow wax ma haysaa dadkiibuu arrintii u bandhigay nebiga wuxuu yidhi salawaatu wasalaamu caleyh ilaahay albaabkiisoo furan soomuunan ka tegin albaabadii bini aadamka soomuunan garaacin qofkani wax ma weydiisanaya haa abaalmarintiisii waa tanee fiir hadda man asaabathu qofkay asiibto faaqatun baahi oo fa faanzalaha baahidiisii u sheegta oo dejiya binnaasi dadka lam tusada faaqata baahidiisaa lama daboolo weligiisaa sidaasunbuu u baahnaanaya laakiin qofkay baahi asiibto waman anzalaha laakiin dejiya billaahi ilaahay u carara ilaahay laba ragcadood intuu tukada yidhaahda yaa rabbi yaa rabbi fayuushaku allah ilaahay wuxuu soo dedejinayaa lahu qofkaa isaga ah birisqin buu ilaahay soo dedejinayaa caajilin dhow aw aajilin ama xoogaa muddo kadib ah wakhti qaadanaya yuushaku ilaahay waa soo dedejinaya yuushaklah ilaahay waa soo dedejinayaa lahu qofka isaga ah birisqin buu soo dedejinayaa albaabkii dadka ma adan aadine kan aad ah wax weydiisanayso xooluu leeyahay soo maaha ayaa arsuqay isaga ilaahay alla albaabkiisuu aadaya ilaahay buu intuu laba ragcadood tukado baryayaa wax weydiisanayaa ilaahayna waa u soo jawaabaya wadaad baa ka sheekaynaya oo wuxuu yidhi ninbaa ka mid ah qolooyinka imaaraadkay ka dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayuu seexday oo wuxuu ku riyooday iyadoo la leeyahay ninka nooca iyo nooca ahee masaajidka jooga eed arkaysa dhibaataysan sii xoolo masaajidkii baan imid buu yidhi shaksigii aan arkay dharkiisii isagoo qaba sidii aan ku arkay riyadii baan arkay ninkanna riyadaa ku riyoonaya waa nin aad iyo aad lacag u leh aragtidiisana ay adag tahayba in la arkaba ninkanna waa iska nin miskiin ah baahi baa haysay aad buu u rafaaday aad buu u dhibaatooday ilaahay buu baryey muddo subxaanahu wa tacaala ninkana yimid salaadii markay tukadeen ayuu ninkii arkay kaalay buu ku yidhi adigu hebel hebel miyaa tahay haa xoolihii in buu farta ka saaray markaasuu kaarkiisana siiyo wuxuu ku yidhi hadda kadibna haddaa wax u baahato kaarkayga waa kanaye business kaarkayga waa kana isoo wac xoolihii wuu ka qaatay kaarkaaga iska haysu yiri wuu yaabay ninkii marka nin aanan laba helinba cid aragtaana aysan jirin kaarkiisii lagu celiyey maxaa dhacay buu ku yidhi kuuma baahni buu yiri oo maxaa dhacay albaabka aan garaacaya waan aqanaa buu yidhi albaabkaasaa ii sahlaya mar walbaba ilaahay baanu subxaana wa tacaala u baahnay adiga kuuma baahni kaarkaaga iska hayso sidii buu ku tegay ninkii marka haddaad taqaanid meeshaa wax u raadsan lahayd sahal weeyaan ilaahay waa kuu fududaynayaa subxaana wa tacaala wadaad kalena saasoo kale ka sheekeynaya ree masar aho wuxuu yidhi salaad subax baana ka hor baa masaajidka imid markaasaa waxaan ugu imid nin masaajidka salaad tukanaya oynaya ilaahay subxaana watacaala xaggiisa waa keligii qabla salaat alfajr weyaan bisaacatayn taqriiban markaasuu wuxuu leeyahay yaa rabbi ilaahw imtixaankan iga fududay rabbio markii ah, uu dhammaystay salaadiisii baanu imid waan wada sheekaysanay markaasuu wuxuu igu yidhi berri aroortii xaaskaygaa waxay leedahay qalitaan afar iyo toban kun iyo saddex boqol oo gineega masriga ah baa lagu qalayaa shilinna ma hayo dhib maleh salaaddii subax baan tukanay buu yidhi anaa tujiyey nin wadaad ahoo meesha deganaa bildhinka korkiisa ah ayaa yimid waa maalqabeen waan ise salaanay sheekha iska waranoo see tahay oo muddaan ku raadinaya kuma arkin oo sheekh meeshana waxaan ka furtay warshad xoolo badan baa ilaahay isiiyey zakaan ururiyey inaan bixiyaan rabaa xaaskayga mudday igu lahayd xoolahana dhaafi dadkii xaqa u lahaa si anna aan ku lahaa maye inaan lacagtan si yar u bixiyo ma rabe qof dhibaataysan baan rabaa hal mar inaan kaga furto waa meeqa afar iyo toban kun iyo saddex boqol wey lacagti jeebku ku wadaa weliba waa naxay buu yidhi waa ooyey isug baan iri buu yidhi ninkii baan raarraadiyey kaalay waa u yeeray bu yiri qisadaada nooga sheekee sidii buu nooga sheekeeyey bere aroortiibay gelaysaa afar iyo toban kun iyo saddex boqol baana layga rabaa mana hayo waa kaaga sheekeeye soomahayn hadda haa ninkii waa ooyayaa labadee kalena waa oynaynaa buu yidhi dadkiina waana daawanayaan waxaan ku oynaynana ma oga yi calaacalay yi uu ooyey jalla wacala albaabka ilaahay haddaad garaacdo weligaa waxba ma waayesid abadan laakiin albaabka bini aadanka waa lagu soo dayrinaya ma hayaa lagu leeyahay ruuxi su'aal badana iimaanka alla ka qaad weeyaan inkaar buu qabaa waa laga cararaya bugto badan iyo baryo badanba waa laysku nacabay soomaali tiri marka waman anzalahaa qofka dejiya billaahi alle fayuushik ullahu waxaa soo degdegaya ilaahay lahu qofka isaga ah inuu u soo dejiyo birisqin caajilin aw aajilin rwah abu daud baa wariyey wtirmidiy wqal xadiiu xasan yuushiku bikasri shiini shiinka oo lahoos dhigo ay yusricu weeyaan ilaahay baa soo dedejinaya wacan thawban waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi rasuulkaa dhahaya dhegayso man takafala lii yaa ii ballanqaadayoo ii kafaala qaadaya anlaa yas'ala annaasa dadka inuusan weydiisanin shayan waatakafalu lahu biاljanna anna aan janno u ballan qaadaa yaa ii ballan qaadaya dadka inuusan waxba weydiisanin anna aan janno u ballan wax sahlan maaha wax sahlan maaha thawbaan mowla rasuuli اllaahi sal alay wasalam baa xadiidka warinaya waa khaadimkii nebiga salawaat wasalaamu calayh faqultu waxaan iri buu yidhi ana aniga rasuulkai allow fakaana thawbaan wuxuu ahaa laa yas'alu axada shayan qofna weligii waxba ma weydiisanayn qof uu wax weydiisan jiray ma leh rawaahu abu daauud baa wariya biisnaadin saxiixin marka ballanqaadka nebigu waa jira inaga nafteenna waa saas weeyaan qofna inuusan dadka wax weydiisanin qofkii ballanqaada nebigu waa u ballanqaaday janno salawaat wasalaamu calayh wa can abi bishrin waxaa laga wariyey qabiisata bna almukhaariqi la oran jiray radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi taxamaltu xamaalatan taxamaltu waan xamaalay xamaalatan xamaal baan xamaalay macnuu waa faataytu rasuul اllahi salى اllah alay slam as'aluhu fiiha macnaha waa maxay nebigaa yidhi calayh salaatu wasalaam qofkii howlahaas noo fuliya intaasoo xoolaanu siinaynaa waa waxyaabihii beyt ilmaal muslimiin ahaa qofka qabta shaqada intaasaan siinaya marka anigoo ka soo shaqeeyey ayaan faataytu u imid rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam as'aluhu fiiha anoo wax ku weydiisanaya nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh waa soo shaqeeye rasuulka alla wixii aan shaqeeyey isii qaala faqaala nabig wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh aqim xata ta'tiina asadaqa wax yar ii kaadi xataa ta'tiina ilaa ay iga timaado asadaqatu xoolihii sadaqada ahaa oo fana'mura laka biha xoolihii aad shaqaysatay markaa aan kaa siiyo oon kaa amarkaaga siiyo uma qaala dabadeed nebigu waa sii hadlo wuxuu yidhi yaa qabiisa qabiisow dhegayso ina almas'alata wax weydiisashadu tugyada iyo baryadu laa taxilu xalaal ma aha ma banaana xaaraam weeyaan ilaa liaxadin alaaa saddex qof mid unbay u bannaan tahay bas ah. saddex qof mid unbay u bannaan tahay saddexdaa waxaanan ahayn waa ka xaaraam rajulun taxamala xamaalatan qof shaqaystay shaqo waxayga isii waa dhihi karaa xalaal wey mushaarkaaga wey waa kuu bannaan tahay faxallad lahu lmas'ala qofkaasi mas'aladii iyo weydiisashadii xalaal bay u tahay xataa yusiibaha intuu ka helayo uma dabadeed hadduu xaqiisa helay yumsiku waa gacan haysanaya qof dambe gacantu dhigan maayo xalaal maaha ilen warajulun ka labaad waa qof asaabathu xaajatun baahi baa asiibtay ijtaaxat maala xoolihiisoo dhan baabi'isay faqrinima heshay xoolihii u haystay o dhan baa ka baaba'ay waa busaaradaystay faqri weeyaan xallat lahu lmas'ala qofka isagaana waa u bannaan tahay su'aasha xataa yusiiba ilaa uu ka helo qiwaaman min cayshin noloshiisa wax uu markaa ku asturto gaajada wuxuu isaga bi'iyo gaajada wuxuu isaga bi'iyo aw qaala ama nebigo wuxuu yidhi sidaadan min cayshin wax baahidiisa asturi kara wa rajulunka saddexaad waa qof asaabathu faaqatun baahi baa asiibtay hadday baahi asiibtay isaga miyaa dhahaya dadka baahi baa hayse waxa la isiiyo maya waataynu soo tilmaanay waa inay dadka kaaga markhaati kacaan ugu yaraan saddex qof waa inay kaaga markhaati kacdo wa rajulunka saddexaad waa qof asaabathu faaqatun baahi baa asiibtay xataa yaquula ilaa ay dhahaan oy oga markhaati kacaan alaaatun saddex min dawi xijiyi min dawi lcuquul weeyaan saddex qof oo caqli u saaxiib ah saddex qof oo odayaal ah saddex qof oo waxgarad ah saddex qof oo indheergarad ah saddex qof oo macnaha dadka lagu tiriyo caqliga ah ilaa ay oga markhaati kacaan oo min qowmihi dadka isaga qowmkiisa ah la nool deriska la'ah ka warhaya ilaa ay yidhaahdaan laqad asaabat fulaanun faaqa wallaahi ninka hebel la yidhaahdo baahi haysa maanta macnaha waa maxay adigaa la diidayaa inaad iska cabiratid oo tiraahdid anigaa hadda baahi haysa dadka aan wax ku weydiisan karo maya waa inay saddex qof oo kuwa ardaasha ah ma ahee waa dadka cuqalada ah ee waxgaradka ah ee mujtamaca hogaamiya ilaa ay yiraahdaan ee deriska kula ah ama ku garanaya ama ehel iyo qaraababa kula ah ilaa ay yiraahdaan fulaan mas'alada waa u bannaan tahay hadda inuu wax weydiisto waa u bannaanta meesha aynu ka dhahno hebel inuu bakhtiga cunaa xalaal ah soo maha hmm taasoo kale weeyaan faxalad lahu lmas'alatu markaa mas'alada waa u bannaan tahay inuu wax weydiisto waa u bannaan tahay xataa yusiiba ilaa isna uu ka helo qiwaaman min cayshin aw qala sidaadin min caysh baahidiisa wuxuu ku asturto ama wax baahidiisa daboola famaa siwaahunna saddexdaa wixii ka soo haray oo min almas'alati su'aashii ah yaa qabiisa qabiisow i dhagayso suxtun xaaraam weeyaan qabiisow i dhagayso saddexdaa wixii ka soo haray waa xaraam yakuluha uu cunaya saaxibuhaa suxtan xaraam weeyaan idinkaan idin weydiiya xoolahan cayrta lagu magacaabo qof dhallinyaro ah oo muslim ah oo xoog leh inuu qaata u bannaan mise uma bannaana ya xoog buu leeyahay baahi kale oo hadda xoogiisii iyo inuu shaqaysto u diidan ma jirto xaraam wey ma bannaana kow gaal bay ka imanaysaa ila lmuslim waa danaaca weeyaan hoosu dhig weeyaan hoos baad isu dhigtay maxaa yeele tii muslimka ka imanaysay baa leeya waa suxti fa kayfa hadday cagsi noqoto oo gaal intay ka timaado qof muslim ah muslim baa tahay caqli baa ilaahay ku siiye xoog baa ilaahay ku siiye nin dhallinyaraa tahay qof dumara xitaa ma tihid nin dhalinyaro tahay inaad tiraahdi waa tuugsanaya xaraam wey aslan xaraam weyaan ma bannaana rawaahu muslim xadiid kalena nebiga ku sheego wuxuu odhanayay salawaatu wasalaamu calayh laa taxilu اlmas'ala lighaniyin walaa lidimiratin sawiy inay wax weydiistaan xalaalba uma ahaba qof xoolo haysta iyo qof xoog lahoo dhalinyaro ah labada midna xalaal uma ah xadiidkaana waaba ku sii jiraaba rawaahu muslimu alxamaalata bifatxi lxaai xada oo la kordhigo waxaa la yidhaahdaa an yaqaca qitaalun inuu dagaal dhaco wanaxwihi bayna fariiqayni oo fayuslixa insaanu insaan uu dhexdhexaadiyo baynahum calaa maalin oo fayataxamaluhu wayaltazimuhu calaa nafsihi markaasi uu naftiisii ku xambaaro isaga xoolaha iyaga ah macnaa dad buu heshiisiiyey wuxuuna yidhi anaana bixinaya isagaa ka faalo qaaday isagaa isku xambaaray macnihi taana waa la yidhaahdaa jaa'ixatuna waxa weeyaan alaafatu yusiibu maala linsaani waa aafo iyo dhibaato asiibaysa qofka xoolihiisii beer buu lahaa beertii oo dhan baaba dab ka galay ama cudur baa ka galay ama shimbir baa ka daaqday eber bay baxeen xoolihiisii daynna waa lagu leeyahay wuxuu cunana ma haysto xoolo kaleo uu haystana maleh markaasoo kale wlqawaamna waxaa la yidhaahdaa bikasri lqaafi qaafka oo la kordhiga iyo wafatxiha iyadoo eh, bikasri lqaafi qaafka oo la hoos dhiga iyo wafatxiha qiwaam iyo qawaam la yidhaahdaba huwa maa yaquumu bihi amrun alinsaani qofka amarkiisa wuxuu ku istaagaya weeyaan oo min maalin ah wanaxwihi iyo wixii lamida ah. wsidaad la yirina bikasri siini siinka oo la hoos dhigo maa yasudu wuxuu qofku ku ah, daboolaya wey xaajatahu baahidiisa almucwizu wayakfiihi wixii kaafinaya weeyaan wlfaaqati la yirina alfaqru weeyaan alxijiyi la yirina alcaqlu weeyaan alaa min dawi lxijiyi ay min dawi lcaqli وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih waslm qaala wuxuu yidhi laysa almiskiinu aladii yatuufu clى اnnaasi tarudhu اlluqma wاlluqmatani wاltamra wاltamratan laysa almiskiin miskiin lama dhaho alladii kan yatuufu wareegaya cala اnnaasi dadka dushooda kaasoo tarudduhu la siinayo oo alluqmatu cad afka wax la geliyo mar ah aw alluqmataani ama laba afgelis wtamru hal xaboo timira ama tamrataani ama labo walaakina almiskiin miskiin waxaa la yidhaahdaa alladii kan laa yajidu aanan haysanin hinan hodantinimo yuqnihii uu ku kaaftoomo wax uu dadka su-aashooda kaga kaaftoomo ma haysto walaa yufdanu lahu lagumana baraarugsana fadinku waa baraarugsani weeyaan lama oga oo laguma baraarugsanoo dhug looma laha oo fa inuusan waxaysanin lama oga oo fa calayhi markaa lagu sadaqaysto macnuhu waa maxay afkuu haystaa waana baahan yahay dadkana wax weydiisan maayo kaasaa miskiinka runta ah walaa yaquumu istaagina maayo oo fayasalu nnaasa dadka wax weydiisan maayo muttafaqu calayh qofka muslimka daa'iman waabadan sharaf buu leeyahay cizi weya walilaahi alcizatu maxaa la yidhi walirasuulihe wlilmuminiin cizi buu leeyahay shaqaduna waa cizi weeye nabiyullaahi daawuud muxuu ka shaqayn jiray birtu ka shaqaynaya birtu tumaya nabiyullahi daawud wa lahu lxadiid waatuu ilaahay yiri nebi ilaahay soo diray ma jiro markuu nebiga nooga sheekaynayay ilaa raaca alghanam ariguu raacayay qaaluu walaa anta ya rasuul qaala walaa ana xataa aniga waa soo raacay buu yidhi ariga marka ilaahay nebi uu soo diray ma jiro ilaa ari buu raacay marka shaqadu sideedaba waa sharaf dhulka inaad xaaqdo yaa ka sharaf badan inaad dadka wax weydiisatid baabu jawaazi اlأkhdi min غayri masأlaة wla taطalucin ilayhi haddii la soo diiday marka in wax la weydiisto ka waran haddii iyadoo lagula ordaya un lagu keenay xoolihii hadday adiga iska kaa soo doonteen ka waran qofkan isagoo la ordayo kuu yimid waa kuu dhiibay maba aadan weydiisanin adiga maxaa samaynaysaa marka wa can salim bni cabdillaahi bni cumar can abiihi cabdullaahi bni cumar can cumar bn alkhaaab salim waxaa dhalay cabdulaahi cabdulaahina waxaa dhalay cumar ibn alkhaaabi radi allahu tacala canhum ajmaciin qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam qisadan cumaray ku dhacday dhegayso kaana rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam nebigu wuxuu ahaa salawaatu اllah wasalaamu calayh yucطi alcaطaa dadka mid wax siisiiyuu ahaa faaquulu markaasaan waxaan dhahayay anigana acطih man huwa afqaru minii ilay rasuulka allow sii qof aniga iiga baahi badan dad baa jira aniga iiga baahi badane rasuulka allow sii iyaga faqaala nebiga wuxuu yidhi khudhu qaado cumarow qaado idaa jaa'aka hadduu kuu yimaado min haada almaali xoolahani hadduu kaaga yimaado shay-un wax ka mid ah wa anta laakiin shardigu waa maxay wa anta adiga oo ayra mushrifin aan u hanqaltaagaynin maal isiiyo ah cakiyo way hebel nasiib badan aniga gacantayda muu soo galo xoolahan niyadaada kuma jirto walaa saa'ilin afna umaadan kala qaadinoo halla isiiyo maadan dhihin fakhudhu haddii labadaa midna adigoo odhan samaynin uu kuu yimaado fakhudhu qaado fatamawalhu ka maaldhigo fain shita haddaad doonto kulhu cun wain shita haddaad doonto fatasadaq bihi sadaqayso wamaa laa waxaanan intaa ahayn labadaas midna adoona wax weydiisanin u hanqaltaagin ayay kuu yimid haddaynan sidaa ahayn sow ma aha falaa tutbichu nafsaka naftaada ha raacsiinino haw hanqaltaagin mal isiiyo iyo wixii la mid ah qaala saalim wuxuu yidhi fakaana cabdullaahi wuxuu ahaa laa yas'alu axadan shayan qof midaan wax weydiisanin ma dhihi jirin waxa ha la isiiyo walaa yaruddu shayan ucطiya haddii shay la siiya laakiin waa qaadanayay maxaa yeele isaga ma weydiisanin umana hanqaltaagin muttafaq calayh mushrif waxaa la yidhahdaa bishiin ilmucjama shiin dhibic leh saddex dhibcood leh ay mutaطalicin weeyaan adoo u hanqaltaagaya oo fiirfiirinaya o jeedaalinaya ilayhi xaggiisa baabu alxahi clى اlأkli min camali yadih wاtacafufi bihi can الsu'aali wاtacarudi lilicطaa'i baabu wuxuu u baab yahay alxafi in laysku baraarujiyey oo laysku dhiirigeliyey cala alakli in la cuno min camali yadih qofka gacantiisa waxay shaqaysatay inuu cuno watacafufi in la dhowrsanaado bihi wixii gacantaadu ay shaqaysatay inaad ku dhowrsanaatid maxaa looga dhowrsanaanayaa can isu'aali weydiisasho iyo watacarudi u banbixid lilicطaa'i waxsin macnaha waa maxay meeshaasaa wax lagu qaybinaya ana waa tegaya hebel baa wax bixinaya ana waa tegaya waxbaan weydiisanaya iyo wixii la mida qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi faida qudiyat asalaatu haddii salaadii la bogo fantashiruu fi lardi dhulkii kala mara oo socda weyaan intishaarku waa socda wey fi wabtaguu raadsada min fadli illaahi ilahay fadligiisa raadsada oo waa maxay baxa shaqaysta wey salaaddii ma dhammaysateen ha hadhihina meeshaan sii fadhinaynaa adduunba waa iska soo xirxirana masaajidkan isku xiranaa maya bax shaqayso soo shaqaysa waajibkana tuko oo la imo oo masaajidka ku tuko shaqaysana hawl adigoo kuu taalla wey can abi cabdillaah waxaa laga wariyey abi cabdillaah oo magaciisu ahaa zubayr bn alcawaam ibni camati rasuuli illaahi wey alcashara mubashiriina biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey buu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi sal اllahu alayh walih wasalam nebiga alla wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya arrinka lian ya'huda axadakum uxbula qofkiin in uu qaato xarigiisii weyaan hmm, waa jamcu xabli weyaan uxbulka xarigihiisii intuu qaato xargihiisii oo fa ya'tii uu la yimaado markaa oo uma ya'tii dabadeed uu tago aljabala buurta dhaladeeda uu koro xargihii baad qaadatay waad socotay buur baad fuushay dhaladeedii koraad tagtay marka iyada ah maxaad samaynaysaa fa fayatii wuxuu soo ururinayaa wixii qoryo meeshii yaallay fa fayatii wuxuu keenayaa bixusmatin dhabar wax lagu qaado oo min xatabin ah xusmadu waa duubkii weeye oo min xatabin qoryo ah calaa dahrihi dhabarkiisu ku soo qaadaya xargii buu qaatay buurta dhaladeeduu tegey qoryuu soo uruuriyey xargihiisiibuu ku soo xirxiray dhabarkiibuu ku soo qaatay suuqu keenay fa yabiicaha waa iibiyey taasaa marka xoolihii ka soo baxay fayakufu allaahu biha ilaahay waa kaga dhowrayaa ayuu kaga yani ilaahay xaggiisuu isaga dhowrayaa wajhahu wejigiisa oo macnuhu waa maxay inuu dadka u bambaxo wax weydiisto intaasuu kaga kaaftoomaya inta ilaahay siiyey buu kaga kaaftoomaya khayrun lahu taasaa oga khayr badan min an yas'ala annaasa dadka intuu wax weydiisan lahaa actawhu inay siiyaan aw manacuuhu ama ay u dayriyaan ay u diidaan inuu dadka wax weydiisto ha siiyaan ama ha u diidaane waxaa oga khayr badan intuu xarigaa qaato buurtaa fuulo qoryaha soo ururiya dhabarka ku soo qaado suuqa keeno iibiyo shaqadaa bal ka warrama waa mid adag wey rawaahu اlbukhaariyu وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi lian yaxtaiba axadukum qofkiin inuu qoryo guro xusmatan dhabar weeyaan ama duub oo calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku soo qaado khayrun lahu taasaa oga khayr badan min an yas'ala annaasa dadka inuu wax weydiisto fayucطiyahu in la siiyo aw yamnachu ama ay u diidaan muttafaqu calayh anhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi alahu tacala canhu can nabiyi sal اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi kana daawudu calayhi الsalaam wuxuu ahaa nabiyullaahi daawuud calayhi الsalaam laa yakulu midaanan cunin ila min camali yadih gacantiisa waxay shaqaysatay mooye gacantiisa waxay shaqaysatay mooye wax kale ma cuni jirin nabiyullaahi daawuud rawaahu lbukhaariy wuxuu shaqaysan jirayna waxay ahayd wuxuu ahaa birta birtaasuu ku shaqaysanayey birtaasuu dadka waxay rabaan oga samayn jiray ilaahay baa u sahlay subxaana wa tacaala rawaahu lbukhaariyu wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaala wuxuu yidhi kana zakariya calayhi اsalaam wuxuu ahaa nabiyullahi zakariya calayhi اsalaam najaaran najaar buu ahaa najaar maxaa la yihahdaa qoryo qore wey af soomaali intan wey najaarka farsame yaqaan buu ahaa faryaamuu ahaa uhuh. macnaha qoryuhuu samaynaya waxaa kaga horeeyey nabiyullaahi nuux waa isagii doonta sameeye uhuh. rawaahu muslimun ambiyada allah ugu horreysay shaqooyinkan o dhan annagana dadka waaba liidnaaba dadka noocaasoo kale ah marka inagaa liidan qofka wax liidayaa liidan maxaa yeele waa camal alambiya camal alambiya qofka liida ina isagaa liita isagaa liita rawaahu muslimun wa can ilmiqdaad laandheero weeyaan waana tuugsanaya bal adigu si dheh qofkanna wuxuu leeyahay waa laangaab wuxuu leeyahay ma guursano namana guursado waana shaqaysanaya weligii ma tuugsanayo adigaa laangaab allaileh rawaahu muslimun wa can ilmiqdaad bni macdi karabin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can اnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi ma akala axadun qofna ma cuno طacaaman raashin qadu weligii khayran ka wanaag badan oo ka sharaf badan oo ka qiimi badan oo ilahay agtii looga kalgacayl badan yahay min an yakula inuu cuno min camal yadihi waxay gacantiisu shaqaysatay waina nabiy llahi daauud nabiyullaahi daauud kaana wuxuu ahaa yakulu mid cuna min camali yadih gacantiisu waxay shaqaysatay rawaahu lbukhaariy wallahu subxaana wa tacala aclam tuugsiga dadka meherada ka dhig